بsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi wsaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan ku dhex jirnay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam abi zakariya yaxya bni sharafin الnawowiy raximah اllah qaala alimaamu الnawowiyu raximah اllah can cabdillaahi bni kacb bni malik wa kaana wuxuu ahaa cabdullaahina qaa'ida kacbin kacab kii hogaaminayo ah radia allahu canhu min baniihi xaal uu ka mid yahay wiilashiisa isagoo ka mid a xiina markii camiya uu indhabeelay kacab markuu indhabeelay wiilashiisa kan hogaaminayey ee usha u qabanayay ayuu ahaa markuu kacab indhabeelay qaala waxa uu yidhi samictu kacba bna maalikin baa waxaan ka maqlay radia allaahu canhu kacabna shucaradii rasuulku ku jiray sala allahu aleyh waalihi wasalama nin shaacira buu ahaa qaala samictu kacba bna maalikin radia allahu canhu baan maqlay yuxadisu isagoo ka sheekaynaya bixadiidihi sheekadiisa sheegayo xiina markii takhallafa uu kadib maray can rasuulillaahi sala allahu aleyh waali wasalama rasuulka uu ka haray fii ghaswati tabuuk dagaalkii tabuuk markuu nebiga gadaashiisa uu haray qaala kacbun kacab waxa uu yidhi dagaalka tabuugna ghaswadii ugu dambeysoo nebigaba uu gala sala allahu aleyh waali wasalama qaala kacbun kacab waxa uu yidhi lam atakhallaf ma aanan ka harin can rasuulillaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka fii khaswatin duulaan ghazaahaa uu duulay ilaa fii ghaswati tabuuka mooyaane dagaalkii tabuuk maahna dagaal kale nebiga kama harin buu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam hayra annii laakiinse aniga qad takhallaftu waan ka haray buu yidhi ilaa annii qad takhallaftu waan ka haray fii ghaswati badrin dagaalkii bederna waan ka haray buu yidhi walam yucaatib nebiga lama dagaalamin eh, ma canaananin axadan axad axadkaas oo takhallafa canhu isaga ka haray dagaalkii yacnii eh, dagaalkii beder qof ka haray nebiga sala allahu aleyh waali wasalam ma canaananin walam yucaatab axadun bay markaa noqona axad lama canaananin waa isku macno un takhallafa canhu nebiga ka haray inamaa kharaja rasuulullaahi sala allahu caleyh waali wasalama nebigu wou baxay dagaalkaa beder buu u baxay walmuslimuuna iyo nebigi muslimiintaba yuriiduuna iyagoo rabo xaal ay doonayaan ciira qurayshin quraysh safarkeeda xataa jamaca allaahu ilaa alla uu kulmiyey tacaalaa beynahum iyaga iyo wa beyna caduwihim iyo cadowgooda calaa kayri miicaadin ballan la-aan yacnii cule dagaalkii beder layskuma aadaynin qofkii ka maqnaa sababtoo a ah dagaal loo baxay ma ahayn oo dagaal ahaan loogu baxay ee waxaa loogu baxay safarkaas quraysh aan khaniimaysanno oon soo qaadanno yacni safarka aan u galna jidka markaa dabadeedna dagaal unbaa ilaahay unbaa kulmiyey marka calaa hayri micaadin baa ilaahay subxaana watacaala uu kulmiyey nacam marka sidaa darteed qofkii ka haray nin marka dagaal war hala soo baxo layidhi kama uunan harin ayb marka beder sidaas baan marka ayay ahayd xaalkeedu yidhi walaqad shahidtu laakiin waxaan joogay buu yidhi oon xaadiray maca rasuulillahi sal ly salam rasuulka maciisa leylata alcaqaba habeenkii leylatulcaqaba xiina markii tawaahaqnaa cala alislaami islaamka aan nebiga kula ballantannay xiina markii tawaahaqnaa aan yacnii ku ballan aan la ballantannay cala alislaami islaamka aan nebiga kula ballannay oo uu marka beycadii buu sheegayaa miithaaqu waa ballan dhaar ay la socoto adag yacni wamaa uxibu mana jecli buu yidhi ana lii inay ii sugnaato bihaa iyada ay bibedeliha yani dagaal eh, yani leylat alcaqabadaas bedelkeeda mashhada bedrin beder xaadirideeda inay laigu bedelo ma jecli buu yidhi mashhada bedrin beder yani xaadiritaankeeda in la igugu bedelo ma jecli buu yidhi dagaalkii beder marka in la igugu bedelo taa ma jecli macnaha yani leylatulcaqabaan ka qayb galay iyadaasaana ka jecelahay buu yidhi yani oon iyada in layga qaado oo beder la igu soo bedelo ma jecli buu yidhi nacam dee leylatulcaqaba baycadii nabiga uu sameeyey baycooyinka waaweynaa uu sameeyey caqabadii baa ka mid ahed caqaba aluulaa iyo caqaba thaaniyay kala ahaayeen sanadkii ugu horreysay dhowr baa nabiga ansaarta ka mid ah la ballantay waxayna ku timid waxayna ku timid markii nebigu qabaa'ilku isku bandhigi jiray oo qabaa'ilku isku bandhigi jiray wuxuu dhihi jiray <coughs> ayb <coughs> qabaa'ilku isku bandhigi jiray oo rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu samayn jiray wuxuu dhihi jiray yaa i qaadanayo oo dhulkiisa aan diinka ku faafiyaa fa ina qurayshan qad manacuunii an uballiqa kalaama rabbii qurayshi waxay ii diiday rabbigay hadalkiisa inaan dadka gaarsiiye ah ilaahay marka ansaartaana u soo diray marka dadku waxay dhihi jireen rasuulka sal alla ly maxaad na siinaysaa haddii aad soo baxdo oo arrinkaaga uu daahiro oo arrinkaagu uu muuqdo markaas wuxuu dhihi jiray janno wax kaleanu idiinma hayo waxba jaga iyo waxaan idiin ballan qaadahay malaha diinta igu walakum walakumuljanna <clears throat> markii dambe ilaahay ansaar buu u keydiyey fadliga ansaar baa marka nebiga la baayactantay qaar ka mid a sanadii dambena way soo laabteen ayagoo intii ka badan ayb kacabna marka uu ku jiro <clears throat> taasaan marka aniga nebiga aan la baayacta bayacada kale bayacatu ridwaan layidhaha iyada waxay dhacday sulxulxudeybiye waqtiga xudaybiyaday dhacday midda suuratu lfatxi ilaahay uu ku sheego laqad radia allaahu can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati taa weliba naa'inkii rasuulka wuxuu yihi sal ll ly salam kun iyo afar boqol meelahaas ay ahaayeen qofkii wuxuu yidhi baycadaas qof ka qeyb galay oo ay naari taabanaysa ma jirto yiri rasuulka sal ly slm wamaa uxibu mana jecli ana lii ina ii sugnaata bihaa bibedelihaa iyada bedelkeeda mashhada badrin beder xaadirideeda wain kaanad wain hushaniye kaanad badrun beder wain kaanad badrun beder ayba ahaato adkara mid xusid mid mid aad loo xusid badan yahay fi dadka dhexdooda minhaa caqabada laga xusid badan yahay inkastoo ay dadku beder aada u sheeg sheegaan buu yidhi fa kaana min khabarii marka sheekadeeda waxay ahayd xiina markii takhallaftu can rasuulillahi rasuulka aan ka haray sala allahu aleyh waali wasalam fii kaswati tabuuka dagaalkii tabuuk annii anigu lam akun ma aanan ahayn qadu hadda ka hor buu yidhi annii anigu lam akun ma aanan ahayn qatu ayb annii anigu lam akun ma aanan ahayn buu yidhi qatu hadda ka hor yacnii ayb annii anigu lam akun ma aanan ahayn qadu hadda ka hor markaa ka hor aqwaa mid xoog badan walaa aysara tanaadnimo badan oo hodan ah minii aniga xiina markii takhallaftu aan ka dib maray canhu rasuulka aan ka dib maray fii tilka alghaswati dagaalkaas markaas aan dagaalkaa kadib dib maraayo oonaan u raacin sanad aan ka xoog badnaa oo aan ka yacnii xoolo badnaa ma aysan jirin oo aan ka fududaa wallaahi baan ku dhaartay maa jamactu ma kulminin qablahaa tabuuk horteed raaxilatayni laba gaadiid ma aanan kulmin laba rati qadu hadda ka hor xataa intii jamactuhumaa aan kulmiyey fii tilka alghaswati dagaalkaas walam yakun rasuulullaahi sal alla ly slam rasuulkuna ma ahayn yuriidu inuu doonayo ghaswatan duulaan ilaa waraa waa ku xeeladaysanaya bikayriha buu ku xeeladaysanaya nacam rasuulku marka uu rabo inuu duulo tawriye waxa la yidhaahdo samaynayo daahirka qofku uuna hadal yacnii qasadkiisuna uu sax yahay isla markaana yacni qofku uunan u fahmaynin sida runta ah uunan u fahmaynin weeyaan tawriyadu waa xeeladaysanaya marka rasuulka sal ll ly slam dagaalkuna waaba yacni alxarbu khudca xataa kaanad ilaa ay ka ahaatay tilka alghaswatu duulaanka ilaa ay ka ahaatay oo laga soo gaaray xataa kaanat tilka alghaswa <clears throat> taamo waay kaanada marka faghazaahaa rasuululahi rasuulka waa duulay sala allahu aleyh waali wasalam fii xarin ayuu ku duulay kulayl shadiidin aad u daran wastaqbala wuxuuna qaabilay safaran safar baciidan aad u fog iyo wamafaasan lama degaan dhul aada lama degaan u ah oo tabuugta waxay ku taallaa xuduudda hadda sacuudiga iyo urdun ayay ku taallaa madiinow ka duulay marka halkaas ilaa iyo shaam afaafkeeda hore ayuu gaarayay nacam waa mar jaziira alcarabiya la qabsaday oo laga faraxashay ahayd oo uun meelihii kale bannaanka marka nebiga uu ciidamada u bixinayay sal l slam ayb marka wuxuu yidhi wastaqbala safaran baciidan iyo wamafaasan wastaqbala wuxuuna qaabilay wuxuu qaabilay cadadan cadad kahiiran aad u fara badan <clears throat> fa fajallaa nusakda qaar caduwan kahiiran cadow fara badan buu nabiga qaabilayay leedahay fajallaa lilmuslimiina muslimiinta waa u muujiyey marka amrahum arrinkoodii bannaanka usoo dhigay rasuulka sal ly slam oo waxa uu yidhi nimankaasaan u soconnaa oon la dagaalamaynaa liyata'ahabuu sidaana wuxuu u yeelay inay diyaarsadaan ay u diyaar garoobaan uhbata qaswihim duulaankooda diyaargarowgiisa waxay ugu diyaar garoobayeen inay si ay u diyaarsadaan oo rasuulka yacni tani ma xeeladaysanin buu leeyahay yani uma xeeladaysanin muslimiinta dhexdeeda oo waxa uu yidhi halkaasaan u soconnaa buu yidhi nimankaas ee safarkaas dheer iyo cadowgaa tirada badan fa aqbarahum biwajhihim fa akhbarahum wuxuu u sheegay biwajhihim hortooda alladii meeshaas kaas oo yuriidu ou doonayo walmuslimuuna muslimiinta maca rasuulillahi rasuulka la jirtaana kathiirun kuwa aad u badan bay ahaayeen walaa yajmachum mana kulminaynin kitaabun kitaab kitaabkaas oo xaafidun ilaaliyo oo yacni wax xifdiyo ayaan ujeedaa yuriidu bidalika wuxuu ujeedaa addiiwaana diiwaan yacni muslimiintu say u tiro badnaayeen diiwaan iyo waraaq yacni buuxisaa magacyadooda lagu buuxiyaa waaba ka badnaayeen buu leeyahy nacam qaala kacbun diiwaanku isaga waqtiga cumar buu bilowdo lama aqoonin marka yacni yacni bidalika diiwaana marka uu leeyahay yacni ruwaada dambaa fasirayaan marka nacam kitaabkan waxa uu ka wado kacab inuu diiwaan u jeedo ila markii dambe cumara ciidanka diiwaan geliyey nacam ka hor nin iyo waxay ahayd yacni dadku tadawucay iskaga soo baxayeen iyo yacni islaamnimo iyo unbay dadka iskaga socdeen nin walba wixiisa saa soo qaadanaya markii dambe laakiin cumar ciidanka waa tajniidiyey diiwaanuuna u sameeyey laba diiwaan buu sameeyey diiwaanulcataa diiwaan oo wax ku siiya dadka iyo diiwaanljeish ayuu marka daweynaya labada diiwaan buu sameeyey qur-aankana ka hadlo suuratu tawbaaba hadda alla uga hadlay dagaalka yani duulaankan tabuuk nacam oo safarkuna inuu dheeraay alla waxa uu yidhi eh, eh, alla subxaana wa tacaala wuxuu ka tilmaamay low kaana caradan qariiban wa safaran qaasidan latabacuuka walaakin bacudat calayhim ashuqa safarka marka inuu dheeraa qaala kacbun kacab waxau yidhi faqalla rajulun nin ayaa yaraa yuriidu doonaya an yatagayaba inuu maqnaado ilaa danna wuxuu malaynayay ana daalika kaagaasi saykhfaa bihi inuu qarinayo nacam tiradaa badan inay qarinayso u moodayey nacam qof kastoo maqnaado ma lagu tabaayo isdhahaya maa lam yanzil haddaanu soo degin fiihi ay fii sha'nihi sha'nigiisa waxyun hadduunan ka soo degin min allahi ilaahi xaggiisa ilaa waxyigu dadka waa haddaan waxyi qofka uunan sheegin inta sida loo tiro badnaa maba qofkii inaan la tabaynin wagazaa rasuulullaahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulka waa duulay tilka alghaswata duulaankaas xiina markii daabati thimaaru mirihii ay bislaadeen wadilaalu iyo hooskiiba nacam oo wanaagsanaaday fa ana anigu ascaru ay amyalu mid u iilasho badan baan ahaa ilayhaa xaggeeda fatajahaza rasuulullaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka waa diyaar garoo oo le madiino beera iyo dhul leh bay ahayde fatajahaza rasuulullaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulkii waa diyaar garoobay walmuslimuuna iyo muslimiintii macahu isaga la jirtay wadafiqtu aniguna waxaan gudagalay aqduu inaan kalahayo likay atajahaza si aan u diyaar garoobay macahu nebiga maciise fa arjicu waan soo laabanaya walxaal lam aqdi anoon gudin shayan waxba anoon soo samaynin oonan soo gudin wa aquulu yani waxna aan soo samaysanin oon soo dhammaystiranin wa aquulu fii nafsii nafsadeeda waxaan ka dhahayey ana anigu qaadirun ku awoodaan ahay calaa daalika arrinkaagaas idaa aradtu markaan doono kolley kor iyo hoos mar allaale markaad doonto waa iska diyaargaroobi kartaa baan is iri falam yazal kama zuulin buu yidhi yatamaadaa bii inuu igu yacni daa'imaayo xataa intii oo sidaa yacni aan ahay xataa intii istamara binnaasi dadkii ay socdeen aljiddu yani xataa intii istamara aljiddu dadaalkii yacnii uu socday binaasi dadkii oo dadkii yacnii ay dadaalkoodii iyo safarkoodii iyo waxoodii ay qaateen fa asbaxa rasuulullaahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulku waa beriistay haadiyan isagoo kallahayo walmuslimuuna macahu iyo muslimiintii nebiga la jirtay walxaal lam aqdi anoon weli gudanin min jihaazii diyaargarowgigii shay-an aan waxba ka gudanin huma kadowtu waan kallahay fa rajactu waan soo laabtay walam aqdi shay-an anoon weli waxba gudaninoo waxba aan samaysanin oon dhammaystiranin falam yazal kama zuulin yatamaadaa bi arrintaa inay igu sii soconayso xataa asracuu ilaa ay ka degdegeen watafaarada oo yani ou israacraacay alghaswu duulaankii nacam oo dadkiina yacni ay duulaankiiba ay dhex galeen fa hamamtu waxaan hamiyey oon ku fakeray an artaxila inaan rarto fahamamtu waxaan hamiye an artaxila inaan rarto fa udrikahum aan soog aan gaaro iyaga inta rarta markaa aan gaaro fayaa laytanii shallaytadayda ee facaltu sidaa maan yeelo alla maan sidaa yeelo uma markaa dabadeed lam yuqadar la iima qadarin daalika kaagaas aniga la iima qadarin fadafiqtu waxaan gudagalay idaa kharajtu markaan fadafiqtu waxaan gudagalay idaa kharajtu haddaan baxo finnaasi dadka dhexdooda aan ku baxo bacda khuruuji rasuulillahi rasuulka bixitaankiisa kadib sala allahu caleyh waali wasalama yaxsununii inuu imurjinaayo annii anigu laa araa inaanan arkaynin uswatan dayasho lii aniga ii sugnaatay inaanan arkaynin ilaa qofkan ku dayda yacni inaanan arkaynin ilaa rajulan nin mooyaane ninkaas oo maqmuusan la dhex caleyhi isaga korkiisa fi nifaaqi munaafiqnimo la dhexgeliye ilaa qof munaafiqnimo la dhexgeliye ma ahani oo la tiimbiyey nifaaq la tiimbiye mooyaane ow amase rajulan ow amase rajulan qof ow amase rajulan qof ah, yacnii nin miman ka mida cadar allaahu alla u cudur daaray tacaalaa sarreeye oo min aducafaa'i ka mida nacam ayb laba nin unbaa dadkii markuu nebiga baxay kadib dad aan aniga ku daydoon is iraada alla yaa ku dayataa ma haynin buu yiri nacam ilaa waxaan arkayay nin isagu markaa munaafiqnimo la tiimbiyey oo munaafiqnimadii la dhexgeliyeyba iyo nin ilaahay dadka uu cudur daaray oo jiis ama yacnii qof indhala iyo ama qof eh, jiran mooyaane alla uu cudur daaray cid kale ma aanan arkaynin taa marka waxay kutusaysaa yacnii kacab himadiisa nacam iyo qofku sidiisaba inuu yacni dadka wan wanaagsan oo ku daydo nacam oo marka yacnii dadaal iyo yacni iyadoo daaco iyo la qabanayo oo la dadaalayo markuu qofku arko waxaa fiican inuu yacni dadka wanaagsan oo ku daydo uu yidhaahdo war adiga naftaada dadkan xaggee ka jirtaa yaad ku day yaa meeshaan fadhiya yaa jooga meeshaan aad joogto adiga inuu intuu is yidhaahdo markaa ay arrintaa xamaas iyo kicitaan ay ku dhaliso yaa laga rabaa nacam maxaa yeele kacab yacni markii nebiga u baxay sal lla ly slam dadkiibuu fiirinaa qof lagu daydaa maba joogaba nin kastoo wanaagsan waa rasuulka oo la socdaa sala allahu aleyh waali wasalam taas marka qofka tacsiyay u tahay nacam ayb nacam marka laakiin qofku haddii uu iska yahay qof ruqsadoona iyo qof aan riqatu diin ay ku jirto diinkiisa uu jilicsan yahay dadka xunxun oo fiirsadaa nacam hebelba waa joogaa kaasna saas buu yeelay kana saa buu yeelay ayuu dhahayaa walam yadkurnii rasuulu llaahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulka ima xasuusanin xataa balaqa tabuuka ilaa uu tabuuk ka gaaro faqaala waxau yidhi wahuwa isaga oo jaalisun fadhiyo fi lqowmi qoomkii fadhiyo bitabuuka tabuug dhexdeeda ayaa waxa uu yidhi maa facala kacbu bnu maalikin war kacab maxaa helay kacab xaalkiisa ka warrama faqaala rajulun nin baa wuxuu yidhi min bani salima reer bani salima ka mid a yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow xabasahu waxaa celiyey ninkaasi burdaahu labadiisa go' iyo wanadaru eegid fii citfayhi agagaarihiisa uu fiirinaya dhinacyadiisa yacnii xaragaa celisay uu leeyahay nacam inuu dhinacyadiisa fiirfiiriy iyo labadiisa go' cusaybkooda iyo waxyaabahaas baa celiyeen fa qaala lahu mucaadi bnu jabal baa wuxuu ku yidhi radia allaahu canhu bi'sa maa qulta hadalkaa tiri baa xun oo baas leh almaqsuusu bidami qowluka waanam waxaa lagu gaar yeelaya ceebta hadalka aad tiri wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa calimnaa calayhi kuma ogin ilaa khayran khayr mooyaane fasakata rasuulullahi sala alla ly salam rasuulkii waa aamusay marka fasakata rasuulullaahi rasuulkii wou aamusay sala allahu calayhi waaalihi wasalama halkaa marka iyadana waxaa laga qaadanayaa qofka imaamka axwaasha dadka inuu tafaqudo hadday salaad tahay hadday jihaad tahay hadday acmaal kaloo daaca ay tahay war ninkii hebel aya wanaagsana maxaa ku dhacay nacam dadka wanaagsan waa la tabaa nacam in marka imaamka uu taba dadkii nacam e, qofkii haddii yani uu yiraahdo qofkii meesha daacadii iyo lagu arkin haddii layira layska ihmaaliyo shaydaankiiba uu dhinac ugu baxayaa marka waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku yacni kaybadiisa in la difaaco qofka markuu maqan yahay wax xunna laga sheegaayo xumaanna uusan ahal u ahayn in laga difaaco oo weliba axaadiidaa kusoo aroortay adiga laftirkaaga markaa ilaahay baa adna allah ku xifdinayo xifdi alle ayaad ku helaysaa arrintaa iyadaa nacam ayb waxaa cagsi marka arrintaas ka ah qofkiioo wanaag lagu yaqaano haddii iyadoo wax laga sheegayo waxuuna ahal u ahayn laga sheegaayo kale qofka uu arko yani waxaan ujeeda u arko ama uu maqlo inuu haa iskasii yiraahdo ma aha nacam oo uu yirahdo wax kasii wadaba inaanay ahayn nacam oo uu yirahdo war qofkaan wanaagan ku naqaanay iska dhaaf nacam saasaa saas asalku ay tahay nacam laakiin cagsigeeda yacni ma fiicna fa baynaa xilli huwa isagu calaa daalika ka xaaladaas korkeeda uu yahay ra'aa rajulan nin buu arkay nebiga sal ly salam mubiidan yacni caddaynayo Eh, nacam oo dhar eh, yani mubyidan cadcad oo dharkiisu cad yahay yani dharcadaadooto yazuulu bihi saraabu yazuulu ou ku zuulayo ku baaba'aya asaraabu dhalanteedka bihi isaga ou ku baaba'ayo nin aad dhar cadcad wada labisan oo dhalanteedka iyo werwerka uu ku baaba'ayo fa qaala rasuululahi sal ly slam rasuulka waxau yidhi kun ahaw abaa khaytama abuu khaytama ahaw fa idaa huwa waab isagoo abu khaytamata alansaariyu abu khaytamii ansaariga ahaa weeyaan wa huwa aladii abuukhaytamana waa midkii tasadaqa sadaqaystay bisaaci tamri suuskii timirta ahaa xiina markii lamasahu lmunaafiquuna munaafiqiintu ay ceebeeyeen suus timira saac timira ayuu sadaqaystay markaasay waxay dhaheen in allaha lahaniyun can saaci haadaa ilaahay subxaana wa tacaala midkan suuskiisa waa ka deeqtooma waa ka maarmaa nin kaloo xoolo badan sadaqaystana waxay yidhahdeen muraa'in dadku istustusaa nacam waa eed keliya unbay u joogaan markaasu alla wuxuu yidhi aladiina yelmizuuna almuطawiciina min almu'miniina fi الsadaqaati wاladiina laa yajiduuna ila juhdahum fayaskharuuna minhum sakhira allahu minhum walahum cadaabun aliim marka eh, qofku inuu taas aad iyo aad marka iskaga ilaaliyo oo uusan noqonin cudwi ama xubin mujtamaca ka mida oo keliya un wax eedaysan oo keliya un dadka qasadkooda iyo waxa un ka sheego inuusan noqonin ee cudwi wax anfacaya inuu noqdo maaha in laleeyahay dadkii yacni dadaan ahal u ahayn sidii sharciga uu u tilmaamay yaan wax looga sheegin maaha macnuhu sidaas laakiin waxa ay tahay qofkii ahal u aana in wax laga sheego waxna la dhisaa la rabaa nacam laakiin ruux aan waxba dhisaynin wax la dhiso un keliya ka hadlayo waxaa weeyaan wax unbuu dumiyaa kaasoo kale nacam rasuulkeenna caleyhi salaatu wasalaam iyo khulafaa uraashidiin iyo culummada islaamkana de acmaal ay insheeyeenaa jirto acmaal iyagu ay bilaabeen oo ay dadaal ay sameeyeen oy ummadda iyo mujtamaca ugu qabteen baa jirta nacam laakiin camal qof aan qabanaynin cusub oo camal yacni aan isagii dadka aan u taraynin oon u qabanaynin haddana kii wax taraya un inuu lamzi ku sameeyo dabeecad munaafiqo qaala kacbun kacab waxauu yidhi diinna lagama dhigi kara kaasoo kale caqliga saliimka iyo fidrada iyo diinka ilaahayna waa taa inaysan diin ahayn ayay tilmaamaysaa qaala kacbun kacab marka waxa uu yidhi falamaa markii balaqanii uu isoo gaaray ana rasuulallahi sal ll ly slam rasuulka qad tawajaha inuu soo jihaystay qaafilan xaal uu yahay mid soo laabtay ay raajican mid soo noqday min tabuuka ka soo laabtay xadaranii waxaa yimid oo ii yimid bathii murugteyda bathii yani murugteyda murug daran baa ii timid buu yidhi nacam xadaranii waxaa ii yimid bathii murugtaydii fadafiqtu waxaan gudagalay atadakaru inaan xusxusuusanayo alkadiba been inaan xusxusuusanayo oon leeyahay bal maxaad sheegtaa talow wa aquulu aan dhahayo bima maxay baan akhruju uga baxayaa min sakhadihi rasuulka caleyhi salaatu salaam caradiisa maxaan uga baxaa aan leeyahay qadan berrito nacam bima maxay baan akhruju uga baxayaa min sakhadihi caradiisa qadan berrito wa astaciinu waxaan gudagalay inaan kaalmaysanayo calaa daalika kaagaasi bikulli dii ra'yin mid kastoo ra'yi u saaxiiba oo min ahlii aniga ehelkayga anam ayaan u kaalmaysana balse uga baxsadaa nebiga caradiisa falamaa qiila markii la yidhi ina rasuulallaahi sala allahu aleyh wali wasalam rasuulka qad adalla wuxuu ahaadayba qaadiman mid soo galayba u ahaado rasuulkii waa soo galay zaaxa waxaa tegey cannii aniga xaggayga albaailu baailkiiba iga tegey buu yidhi nacam xataa intii caraftu aan ka aqoonsaday annii anigu lam anju inaanan badbaadaynin minhu nebiga xaggiisa aanan ka badbaadaynin bishayin aanan uga badbaadaynin abaddan weligey ayb fa ajmactu sidqahu runtiisaan u ururiyey marka nacam fa ajmactu yani waxaan waxaan u qasday sidqahu runtiisa nacam fa ajmactu sidqahu yani ay facazamtu sidqahu runtiisaan u qasday nacam inaan run u sheegay isaga ajmaca bimacnaa cazama go-aan waxaan go-aansaday weeyaan sidqahu runtiisa inaan yani ikhbaara sidqihi runtiisa sheegideeda ayaan go-aansaday markaan oon u go-aansaday mhm. wa asbaxa rasuulullaahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulka wuxuu ahaaday qaadiman buu ahaaday mid soo galay buu ahaaday wa kaana nebigu wuxuu ahaa idaa qadima haddii uu soo galo min safarin uu ka soo galo bada'a bilmasjidi buu ayuu ku bilaabay marka waxaad garanaya marka jumladan waxay ku tusaysaa qofku markii mashaakil iyo wax lamid ay soo waajahaan ee qalbigiisa khawaadir fara badan ayaa soo gelaysa iyo iraadaad badan haddii ilaahay marka uusan tawfiiq waafajin oo uunan meesha wanaagsan haddaan ilaahay subxaana watacaala uunan u fududaynin isagaa wax waafajiye khatar buu ku geli karaa nacam wax mustaqbalkiisa dambe saamayn ku yeelatay noqone haddii laakiin ilaahay tawfiiq fiican oo waafajiyana saameynay mustaqbalkiisa dambe ku yeelana iyadana oo hadda waa arki doontaa kacb ibni maalik yacnii runtaan ilaahay uu waafajiyey markaas in cudurdaar melihi uu qirto waxay u sababtay marka in ilaahayna u dembi dhaafo imtixaan yar baa ku dhacay dabcan imtixaan baa ku dhacay laakiin dembi dhaafa ah uga dembeeyey iyo ilaahay subxaanah watacaala yacni inuu wax badan oo yacni wanaaga uu waafajiyey xataa ilaahay markuu aayadaha uu ka hadlayo wacala athalaathati aladiina khullifuu aad arkaysa inuu alla yidhi ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wa kunuu maca asaadiqiin in runtii marka looga daydo shaqsi runta looga daydo uu noqdo beenta laakiin laba maalmood baa lagu moodaa mustaqbalkeedana waa xun yahay nacam dadkii nebiga beenta uga cudur daartay de ilal aana dembigoodaa ilaahay sheegaa subxaana wa tacaala sayaxlifuuna billaahi lakum ida inqalabtum ilayhim litucriduu canhum faacriduu canhum inahum rijsuna ilaah yihi subxaana wa tacaala ayb marka waxa uu yidhi ayb wa kaana idaa qadiima min safarin bada'a bilmasjidi buu ku bilaabanaya inay sunnada saa taha laga qaadanaya safar qofka markuu kasoo galo inuu masjidka ku bilaawdo fa rakaca fiihi masjidka dhexdiisa uu ku tukanaya ragcatayni laba ragco uma jalasa linnaasi dadka ayuu u fariisanayey falamaa faca markaa warbixintii iyo wixii markaa uu sheegayay wixii marka in la sheego ay tahay iyo wixii inaan la sheegin ay tahay nebigaa kala yaqaano waa u deen jireen marka waidaa jaa'ahum amrun min alamni aw alkhawfi adaacuu bihi munaafiqiintu waa faafin jireen walow raduuhu ila arasuuli wa ilaa uli اlamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum uma jalasa linnaasi buu u fadhiistay falamaa facala dalika sidaa marku yeelay jaa'ahu lmukhallafuuna jaa'ahu waxaa u yimid almukhallafuuna kuwii la dibdhigay yactadiruuna xaal ay cudur daaranayaan ileyhi nebigu u cudur daaranayaan wayaxlifuuna lahu ay u dhaaranayaan markaa nacam wa kaanuu waxay ahaayeen bidcan wa hamaaniina rajulan sideetan iyo dhowr nin bay ahaayeen dadka faqabila minhum nebiga waa ka aqbalay calaaniyatahum daahirkooduu ka aqbalay wastakfara lahum waana u dembi dhaaf dalbay dembi dhaafkaas dhaafkaasde waxma u tarayaa marka iyaga rasuulka wixii la faray waa qabsaday nacam laakiin istakfir lahum ow laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum taasaa ku dhacday marka qofku inuu ilaahay subxaanah wa tacaala ou yacni qasad fiican ku qaabilo alla uun yacni ou qalbigiisa uu ku hayo ilaahay un oo dowdad intuu wax iska dhisi lahaa cid kale inuu alla subxaanah watacaala tacaala un ou wanaag agtiisa geystaa u fiican nacam nebigana saas ugu farxa oo ugu jeclaanaya wawakala saraa'irahum saraairtoodana waxa u qarsoonna wuxuu u wakiishay ila allahi tacaala alla u wakiishay asalku saan waay marka nacam dadka in daahirkooda laga qaato wixii saraa'iran ilaahay loo daayo nacam laakiin munaafiqiinta haddee shanigooda saasuu ahaaba markii dambena dee eh, mararka qaar waa dhici kartaa nifaaqa munaafiqiinta in la fahmo maxaa lagu fahmaana maxay tahay hadalka xun walow nashaau la araynaakahum fala caraftahum bisiimaahum laakiin maxaa la yidhi tasdaan doonno waay laakiin waxaa la yidhi walatacrifannahum fii laxni alqowli hadalka qalloocan oo xun ayaad ku fahmaysaa xataa ji'tu ilaa aan uga imid falamaa sallamtu markaan salaamay tabasama nebiga waa dhoolla caddeeye tabasuma almuqdabi ruux la carageliya dhoolla caddayntiisa oo kale ayuu ii dhoolla caddeeyey qofsina iigu caraysan de marka rasuulka eh, kuwan kale eh, cudur daarinayo sidaan lagama sheegin waxa uu sidaan yacni nebigu ugu samaynayo wanaagu ku ogyahay isaga nacam qofku marka wanaag lagu yaqaanna de eed iyo yacni in la eedeeyo markaasoo yacni lamid maaha qofka kale awalba iska sidiisaba iska qof munaafiq iska ah lamid ma aha marka waa lacnaanana nebiga jacayl un bay ka tahay uma qaala markaasu wuxuu yidhi tacaala kaalay faji'tu waan imid amshii xaal aan soconayo xataa jalastu ilaa aan ka fadhiista beyna yaday hortiisa fa qaala lii wuxuu igu yidhi maa khallafaka maxaa ku dib dibdhigay alam takun miyaadan ahayn buu yidhi qad ibtacta inaad iibsatay daharka gaadiidkaagii gaadiidkaagii sooma iibsanin qaala waxau yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahiy innii aniga wallaahi baan ku dhaartee low jalastu haddaan fariisan lahaa cinda kayrika adiga qofaan ahayn agtiisa oo min ahli dunyaa dadka adduunyada ah lara'aytu waxaan malaynayaa waxaan malaynayaa la ra'aytu waxaan ra'yeyn lahaa oon malaynayaa annii anigu sa akhruju inaan ka fakan lahaa aan ka bixi lahaa min sakhadihi caradiisa bicudrin cudurdaar un inaan uga baxsan lahaa waa ogahay buu yidhi waxay ila tahay adiga cidaan ahayn haddaan ag fariisan lahaa inaan uun cudurdaar un uga baxsa kari lahaa laqad ucdiitu waxaa la isiiyey jadalan hadal fasaaxa yani afdheeri yani jadalan waxaa weyan manaa yani hadal afdheerida maaha cay iyo hadle waxaa weeyaan marka jadalan bimacnaa waxaa weeyaan fasaaxa iyo aftahanimaa la isiiyey buu leeyahay walaakinanii laakiinse anigu wallahi baan ku dhaartay laqad calimtu waxaan ogaaday laqad wallahi baan ku dhaartay qad calimtu waxaan ogaaday la in xadadtuka haddaan kuu sheego alyowma maanta xadiida kadibin been sheekadeed tardaa bihi aad raalli aad igaga noqonayso canii aniga raalli igaga noqonayso layuushikanna allaahu alla soo dedejiye biyuskhiduka calaya layuushikanna allaahu alla subxaana wa tacaala wuxuu dedejinayaa soo dedejinayaa yuskhiduka inuu carogeliyo adigu ku carogeliyo calaya aniga i ka carogeliyo haddaan been kuu sheego ilaahay baa imaqlayo i og marka adiga qalbigaaga caro ayuu alla gelinayaayo aniga aad ii caroonaysa markaas wa in xadadtuka haddaan kuu sheego xadiida sidqin run hadalkeedna tajidu calaya aad igugu caroonaysid fiihi kaa innii anigu la arjuu waxaan rajaynayaa fiihi runtaa cuqballaahi alle ciribtiisaan rajaynaya caza wajalla oo yacni gadaal dambe ayaan alla wanaag ka rajaynaya wallahi baan ku dhaartay maa kaana lii min cudurin wax cudurdaar aniga malahayn buu yiri had haddaan run kuu sheego adiga io carootidna ilaahay unbaan wax fiican ka sugaa buu yiri nacam marka tan baa laftirkeeda yani hadal cajiib leh nacam oo fasaaxadiisa xataa tusaysa nacam iyo qasadkiisa wanaagiisa nacam ay ku tusaysaa iyo saxaabada yani qofku qofan yani wixii aan de rasuul unbaa de dunuubtan oo kale macsuumka ah dadku bani aadamku marka way ku dhacayaan waxaan oo kale laakiin in miisam iyo calaamad xun looga dhigo qofka wanaagsan ma aha nacam hadduu alla uga soo laabto iyo dadkan yani wanaagga lagu tarbiyeyey wixii de aan munaafiqiin ahayn dadkii yani saxaabatu rasuulillahi sal ly salam eh, radia allahu canhum wanaagaa lagu tarbiyeyey wanaaggii bayna wataan marka munaafiqiinta iyagu marka dad saxaaba lama lama dhihi karo iyaga qaala waxa uu yidhi faqaala wallahi baan ku dhaartee eh, maa kuntu ma aanan ahayn buu yidhi qadu hadda ka hor aqwaa mid xoog badan walaa aysara ka fudud oo ka yacnii fudayd badan ka tanaadnimo badan ka xoolo badan yani minii aniga xiina markii takhallaftu canka aan adiga kaa haray markaan adiga kaa haray mar aan ka xoog badnaa oon ka ah, tanaadsanaa oon ka fududaa ma jirin qaala waxau yidhi faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku waxau yidhi amaa haadaakani faqad sadaqa run buu sheegay faqum istaag xataa yaqdiya allaahu ilaa alla uu ka xukumo fiika adiga shanigaaga nebigana waxba iskagama dhaqaaqi karin ilaa uu waxyi ka sugo wahaara rijaalun ayb wasaarana nusakda qaar ay qorayaan nacam ayb macaaniduna hadda marka way isku dhow yihiin nacam wathaara waxaa soo ururay rijaalun rag min bani salima reer bani salima ah nacam wasaara waxaa socday rijaalun rag oo min bani salima fatabicuunii waa isoo raaceen faqaaluu waxay yidhaahdeen lii aniga igu dhaheen wallaahi baan ku dhaartay maa calimnaaka kuma ogin adiga adnabta inaad dembaawday demban dembi qabla haadaa kan ka hor kan ka hor inaad dembaawda annaga kuma ogin laqad cajazta waxaad ka caajistay fii anlaa takuuna inaadan ahaanin ictadarta mid inaad cudur daarato ilaa rasuulilahi rasuulka oo cudur daarato sal alla ly salam bimaa kii ictadara ilayhi lmukhallafuuna kuwii la dib dibdhiga ay nebiga ugu cudur daarteen waxaad ka caajistay bay dhaheen inaad ku cudur daarato wixii dadka ay ku cudur daarteen oo kale faqad kaana kaafiika waxa adiga kugu filan wuxuu ahaan lahaa dembaka dembigaaga ku filan istikfaaru rasuulilah sal l slam yacnii fa kaana istikfaaru rasuulilahi sal l salam dembi dhaafka nebiga uu kuu dembi dhaaf dalbo laka adiga uu kuu dembi dhaaf dalbaa kaafiika ah kan kugu filan adiga dembaka dembigaaga dembigaaga kaasaa kaa kaafinayo ayb ma oga marka de in allah uu soo dejinayo istakfir lahum ow laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum qaala markaa waxau yidhi fawallaahi baan ku dhaartee maa zaaluu kama aanay zuulin yu'anibuunanii inay yacnii ay ay ay igu eedaynayaan oo ay eedaynayaan xataa intii aradtu aan doonayba ee an arjica inaan laabto ilaa rasuulilah rasuulka aan u laabto sal ly slam fa ukadiba nafsii nafsadeyda aan beeniyo say ii eedeynayeenoo uun ii dirdirayeen Eh, inaan waxaan ku sigtayba yacni waxaan ilaa aan ka doono inaan naftaydiiba soo beeniyo oo beenaan sheegay markii hore aan idhaahdo nacam dadku marka hadalkiisa ta'hiir uu leeyahay nacam dadku ta'hiir bay ku leeyihiin xataa qofka yafiirada ninkan saxaabigaa ah weyn dadka yacni hadalka ay ka hadlaan ku hadlaan ku hadlaan ku hadlaan wuu saameynayaa qofka nacam nacam marka hadda walmacsuumu man casamahu llah ayb xismada ilahay la weydiistaa fiican in dembiga alla uu ka ilaaliyo ama tooba uu ku waafajiyo ayb marka wuxuu yidhi uma qultu lahum waxaan ku idhi hal laqiya ma la kulmi haadaakan macii aniga macayga la jirkayga min axadin qof qof anoo kale waxaan la kulmaoo kale ila jiroo la kulma ma jiraa qaaluu waxay dhaheen nacam haa laqiyahu macaka rajulaani laba nin baa la kulantay adiga macaaga qaalaa waxay dhaheen midla maa qulta waxaa tiri oo kale wa qiila lahumaa waxaana lagu yidhi midlu maa qiila laka wixii adiga lagugu yidhi qaala waxau yidhi qultu man humaa yaa waaye qaaluu waxay dhaheen muraaratu bnu rabiic alcamriyu alcaamiri wa hilaalu bnu umayata alwaaqifiyu labadaa nin qaala waxau yidhi fadakaruu lii waxay ii sheegeen rajulayni laba nin saalixayni wan wanaagsan qad shahidaa bedran oo beder xaadiray fiihimaa uswatun dayasho ay ku sugan tahay rag lagu daydayba ii sheegeen buu yidhi qaala waxau yidhi famadaytu waan tegey xiina markii dakaruuhumaa lii ay ii sheegeen wanahaa rasuulullahi sal ly slam rasuulkiina wou reebay can kalaaminaa buu reebay hadalkeennii ayuu reebay ayuha athalaahatu saddexdan saddexdaane marka ayuha athalaahatu waxaa weyan waa ayaga takhsiis waa nacam saddexdan yacni gaar ahaan hadalkeenna waa reebay buu yiri halkaa marka waxaa laga qaadanaya dadka ahlu macaasida in la yacni imaamku uu fari karo ama uu imaamku uu goyn karo nacam oo hadalkooda iyo la gooyo waxaa la yidhaha marka alhajru hajri lagu sameeyo hajriguna marka eh, yacni waxaasoo waxaa kusii owleysanba mubtadiciintana waa kusii owleysan yihiin nacam hajru lmubtadic nacam hajriga mubtadica ama caasiga qofku imaamka marka ama caalimku inuu marka eh, inay yiraahdaan fadwo ka soo saaraan way bannaan tahay nacam tanaan aasan looga dhigaa culamada asal uga dhigaan mana soo gelaysa xadiidkii ahaa saddex qofood yacni saddex maalmood kadib yacni eh, wax saddex maalmood ka badan qof muslima xalaal uma aha inuu walaalkiis ka aamusnaado qof kaloo muslima uu ka aamusnaado kaas waa wixii adduunye ku saabsan tanna waa wixii diin ku saabsan nacam laakiin dawaabid buu leeyahay labauna u qaybsamaa mid wiqaa'i ah iyo mid yacni hajri wiqaa'i ah oo qofka diinkiisa u cabsanayo hajri wiqaa'i baa la yidhaha iyo mid yacni isagu a ah marka hajri oo zajri ah hajrigu markuu wiqaa'i yahay oo dad ninkan mubtadica laga cabsanayo inuu qofkan yacnii uu saameeyo dadka kale hadii laga baqayo yacni inuu saameeyo ummadda dadka kale dadka dadkan marka mutacalimiinta ama wax baranaya ama yacnii mubtadi'iinta inay iskaga fogaadaan qofkaasoo kale ka dheeraadaan sidaasaa ah, yacni habboonoo siyaanatan lidiinihim diinkooda iyagoo ilaashanaya iyagu marka midaan kaleo cuquubada hajriga oo calaa wajhi alcuquuba ama calaa wajhi zajri dawaabid buu leeyahay qofka samaynaayo waa inuu yacnii qawi ou u yahay arrintaa quwo oo u leeyahay nacam haddii aanu quwo u lahayn oo isagu daciif yahay ninka laga hijroonaana qawi uu yahay hadde waxaa weeyaan maslaxadii laga rabay ka dhalan maysa nacam tan labaad iyada waxaa weeyaan qofku marka ilaahay dartii inay ka tahay tan saddexaad waa inuu daaci ku yahay bidcadiisa ama macsidiisa inuu daaci ku yahay maxaa haddounan daaci ku ahayn macsida iyo bidcada ay isaga keliya u qarsoon tahay hadde isaga in wax loo sheega waay nacam ee dad in hadda lagu sii waxeeyo ma ahan kamana liito munaafiqiintii nebiga uu yidhi arrinkooda alla oo u tala saartay kama liito qofkaani nacam sheekhulislaam ibnu teymiya majmuuculfataawaha <clears throat> juska markaa siddeed iyo labaatanaad uu ku sheegaa macnahan oo kale marka masaladan marka saasay dawaabidaas unbaa ugu muhiimsan marka hajriga ee qofka samaynaya marka quwadiisa markaan leenahayna waxaan u jeednaa dad waxaa jiro dadka quwadiisa yani imaam oo kale qofka markuu muslimiinta xukumo caalim markuu yahayo ummaddu ay mutafaq ku taho kale ama ka dambayso kale qofka uu yidhaahdo war ninkaas waa mubtadic dabcan waa saameyne ninkan waa saameynaysaa waxaa laga yaabaa marka qofka inuu is yidhaahdo war haddii hebel kaa hadlay halis baadba ku jirta inuu isaga soo laabtaa laga yaabaa dadki inay ka badbaadaanna waa laga yaabaa marka hajrigu dawaabidaas marka loo yeelo hajri saxuu noqonaa laakiin hajri juzaaf oo la beego oo aan meelu ka socday meel kale la aqoonin oo cid kasta ay iska samaynaysay yani xukumayso kaa isaga maahan kii yani walidaalika culummadana waa in lagu dabaqaa hajrigu ay culummada ka hadlayaan oo ay leeyihiin yani ahlu sunnada waxaa caqiidadooda ka mid a ah manhajkooda dadka ahlu bidcada in laga hijroodo hajrigay ka hadlayaan midka dawaabidaas leh waa nacam ayb marka xataa si aan laysu khasin yani eh, hajrigii eh, sheikhulislaam ibnu teymiya markuu saa leeyahay maaha inuu hajriga kasoo horjeedo kaas unbuu dawaabid u sameeyey keliya un nacam culimmadii salafka kee yaqaaneenna noocaas unbuu joogaa oo noocaas ayuu taagan yahay taas marka eh, ayb min beyni man dad yacnii dhexdooda takhallafa canhu nebiga ka haray dadkii nebiga ka haray innaga saddexdeenna gaar ahaan ayuu reebay in nalala hadlo qaala waxauu yidhi fajtanabana annaasu dadkii waynaga dheeraadeen ow amase qaala waxa uu yidhi taghayaruu lanaa wayba noo doorsoomeen buu yidhi waa noo doorsoomeen dadkii waa iska diyeen ayaga dhanba waa dad amarka nebiga qaadanaya sala allahu aleyh waali wasalam ee nacayb kale uma qabaan nacam xataa intii tanakarad lii fii nafsii alardu xataa intii tanakarat ilardu dhulkiiba ay inkirtay lii aniga ay inkirtay fii nafsii nafsadeyda oon u maleeyaba dhulkii aan aqaanaba inuusan baahayn dhulkii famaa hiya maba ahan buu yidhi bilardi dhulkii allatii taas oo acrifu aan garanayaba maba ahaba falabithnaa waa nagaana calaa daalika kaagaas hamsiina leylatan konton habeen baan saa ku jirnay dhulkiibaaba i inkiray ilaa ay dhulkiiba ii noqotay dhulkii ilaa uu igaga noqdayba kii aan aqaanaba inuunan ahaynba fa amaa saaxibaaya labadeedii saaxiibse hilaal iyo wuxuu u jeedaa muraare fastakaanaa waa degeenba ayaga iska degeen waqacdaa way fariisteen fii buyuutihimaa guryahooda iska fariisteen yabkiyaani xaal ay oynayaan dembigooda ay ka oynayaan wa amaa ana aniguse fa kuntu waxaan ahaa buu yidhi ashabal qowmi qowmka yacni kan ugu dhallinyaran kan ugu dhalinyaraysan yani saddexdeenna anaa ugu dhalin yaraa buu yiri fa kuntu ajladahum mid yacni kan ugu xoog badan baan ahaa nacam fa kuntu waxaan ahaa akhruju inaan baxaayo ayb fa kuntu waxaan ahaa akhruju inaan baxaayo fa ashhadu salaata salaadan xaadiraya maca almuslimiina muslimiintan la tukanaya wa aduufu waan wareegaya fi laswaaqi suuqyada walaa yukallimunii walxaal laa yukallimunii ounan ila hadlaynin axadun axadna wa aatii rasuulallahi baan u imaanayay sala allahu caleyh waali wasalama fa usallimu calayhi waa salaamaye wa huwa isaga oo fii majlisihi majliskiisa fadhiyo bacda salaati salaada kadib fa aquulu waxaan isdhahayay fii nafsihi nafsadeyda aan ka dhahayay hal xaraka ma dhaqdhaqaajiyey shafateehi labadiisa bushimood biraddi salaami salaanta radinteeda am laa mise maya tolow farurihim ii dhaqdhaqaajiye rasuulka sal l slam uma markaa dabadeed usallii waan tukanayey qariiban minhu meel u dhow isaga ayaan ku tukanayey wa usaariquhu waxaan ku xadayay annadara eegmada nacam waa yar milicsanaye nacam fa idaa aqbaltu markaan yacnii ujeeqaabila calaa salaatii salaadeyda nadara ilaya waa isoo eegayey waa iisoo milicsanayey wa ida iltafattu haddaan milicsada naxwahuna acrada canii waa iga jeesanayey xataa idaa daala daalika ilaa ku dheer xataa idaa goortii daala uu dheeraaday daalika kaagaas caleyhi aniga korkeyga min jafwati lmuslimiina muslimiinta goynteeda darteed marka arrinka oo ila dheeraaday mashaytu waan socday buu yidhi xataa intii tasawartu aan ka booday buu yidhi jidaara xaaidin xataa intii tasawartu aan yacnii ka booday jidaara xaa'idin beer deydkeeda gidaarkeedii jidaara xaa'id abiqataada dhinaca abiqataada beertiisii gidaarkeeda ilaa aan ka booday wahuwa isaguna ibnu cammi weeyaan in adeerkay wa axabunaasi dad midka loogu jacayl badan yaha buu ahaa ilaya aniga fasallamtu calayhi waan salaamay fa wallaahi baan ku dhaartay maa radda calaya salaama salaanta igama celinin buu yidhi faqultu lahu waxaan ku idhi yaa abaa qataada abuu qataadow anshuduka billaahi allaan kugu dhaarinayaaye hal taclamunii ma og tahay uxibu allaha rasuulahu alla rasuul inaan jecelahay ma og tahay fasakata waa aamusay facudtu waa ku celiyey fanaashadtuhu waan dhaariyey fasakata waa aamusay facudtu waan ku celiyey fanaashadtuhu waan dhaariyey faqaala wuxuu yidhi allahu rasuuluhu aclam alle rasuulkiisaa ku cilmi badan waxyiibuu sugaya isaga laftirkiisa intaa nacam bilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcala alih saxbi wslem